alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed waslama tasliima kasiira inta aanan darsiga gelin waxaan tambiihinayaa aayadda aynu soo maray oo muxaqiquna uu yidhi waa suuratu ruum taa uu inoogu uu ku xambaaray sidaana uu qoray si waafaqsan sida ay ku saxnayd waxay ahayd aayadda kale inuu u jeedaan mu'alifiintu waxaana caddaynaya labada nuskhe ee asalka kitaabka u aba ee muxaqiqu ka daabacay labadaba waxay ugu taallaa arsala riyaaxa fatuhiiru saxaaban hadday tahay nuskhada sharaxa ah ee raambuuri sharxay shumuusulbaraaca iyo hadday tahay dabcada qadiimkaee buulaaq lagu daabacay adabca araabica kun iyo siddeed boqol iyo sagaal iyo sagaashankii oo internetka ku jirta labadaba waxay ugu qoran tahay arsala ariyaaxa fatusiiru saxaaban laakiin labadaba waxaa ku dhacay khata sabqu qalam ah ama min atibaaca ah oo waxa qoran wa huwa aladii soo saas shumuusulbaraaca idinma qoran shumuusulbaraaca sharax maxaa idiin qoran wallahu baa qoran haakada arsala riyaaxa nuskhada buulaaq allah waa ka dhacday wa huwa aladii baa qoran markaa khata baa ku dhacay laakiin waxaynu u jeednaa mawdicu shaahid arsala ariyaaxa fatusiru saxaaban qadarkaasi wuxuu waafaqsan yahay aayatu faatir marka fatusiiru waxay noqonaysaa in mudaarica maadi looga jeedo waayo maaddaa ka horeeya maadi baa ka dambeeya fasuqnaahu ilaa baladin mayit marka halkaa tambiihaas oo xasuusnaanaysaan wallahu aladii arsala ariyaxa fatusiiru saxaaban ayaa aayadday u jeedeen ay ahayd siday nusqooyinka kale ugu qorantay waxaynu joognay qaybtii khaatimadaynu ku dhex jirnay wa minhaa tajaahulu alcaarif waxaa ka mid a anwaacda loola hadlo dadka ruux wax garanaya inuu iska yeelyeelo sidii midaan garanayn wa huwa sawqu lmacluumi masaaqa hayrih waa in shaygii la garanayey loo soo arooriyo sidii waxaan la garanayn tajaahululcaarif baa la yidhahdaa liqarad ujeeddo daraaddeed saa loo yeelo ka tawbiikh waxaa looga jeedi karaa canaan ama limadxin ammaan ama aw dammin ama dhaleecayn aw tacajubin ama layaab wuxuu ka qoray ka tawbiikh ruuxii oo garanaya ayaa wuxuu iska yeelayaa usluub asaaliibta hadalka ka mida iyo dariiqyada loo hadlo mid ka mida weeyaane ee loo khitaabee sidii midaan aan garanay o kale tajaahulcarif baa la yidhahdaa naxw ayaa shajara alkhaabuuri maa laka muuriqan kaannaka lam tajza cala bni tariifi gabayga waxaad tirisay gabadh walaalkeed oo la dilay ayay baroordiiq ka tirinaysa waxay tii ayaa shajara alkhaabuuri meesha khaabuur la yidhaahdo dhirta ku taallaay maa laka muuriqan maxaa kuu sugnaadee aad caleemaha la bixinaysaa ead caleemo la leedahay kaannaka lam tajza cala bni tariifi waxaabaad mooddaa inaad tariif dhimashadiisi inaad ka argagaxin way garanaysaa inaan dhirtu ruux dhintay ayna ka argagaxayn laakiin waxay iska yeel yeelaysaa sidii midaan garanayn tajaahulcaarif baa la yidhahdaa madxiyo ammaan in tajaahulcaarif loo sameeyo waa dhacdaa allamcu barqin jaraa am daw'u misbaaxi am ibtisaamatuha bilmandari addaaxi wuxuu leeyahay waxaanay maray waa maxay mahillaac baa iftiimay mise layr baa imaray mise heblaayaa dhoolla caddayse kulaha yaa wuu garanayaa dhoolla caddayn iftiin inaynay bixinayn wax ifinayn laakiin markuu ashyaadaa barbar dhigay allamcu barqin jara am daw'u misbaaxi am ibtisaamatuha bilmandari daaxi wuxuu iska yeelyeelayaa sidii midaan garanayn oo kale dhaleecayn oo kale iyadoo looga jeedo waa dhacdaa in la ysaga yeelo sidii midaan garanay aqawmun aalu xisnin am nisaa'u waa yahay wa minha usluub alxakiim waxaa ka mid a siyaalaha loo hadlo hadalka loo cabiro wax la yidhaahdo usluub alxakiim kii xikmadda badnaa habkuu u hadli jiray oo kale usluub alxakiimka muxuu uga jeedaa wa huwa talaqi almukhaatabi bigayri maa yataraqabu waa in kii lala hadlayey oo kula kulmo waxaanu filanayn kan la hadlayaa ayuu ku qaabilayaa ruux baa lala hadlaya hadal lagu yidhi hadal aanu filaynoo kaluu ugu jawaabayaa ama hadalkiisibuu macno kale ku xambaarayaa oo aanu macnaha uga jeedin aw isaa'ili bigayri maa yatlubuh ama kii markaa wax weydiinayey baa lagu qaabilayaa ama laga horgeynayaa bigayri maa yatlubuhu wuxuu doonayo waxaan ahayn tanbiihan calaa annahu alawlaa bilqasdi baraarujinuu baraarujinaya daraaddeed in tani ay ku habboonayd in loo qasdo bimacnaa sidaa in la yidhahdo sidana ka fiicnay usluubulxakiim baa la yidhahdaa yacnii ruux baa ruux kale la hadlay hadalkii uu kula hadlay wuxuu filanayaa su-aashuu weydiiyey in toos uga jawaabo toos ugama jawaabina si kaloo dadban buu u jawaabay ama macno aanu hadalka uga jeedin buu ku xambaaraya ama su-aashuu weydiiyey su-aal ahayn buu ka jawaabayaayo uu leeyahay tanaaba fiicnayd inaad markaa aad iweydiisee taa inaad weydiiso tanaa ka habboonan usluubulxakiim baa la yidhahdaa asheekh cabdulqaadir aljurjaani isagu wuxuu ula baxay istilaaxan almuqaalata isagu muqaaladu ku magacaabay laakiin sida mashhuurka ka ah balaaqiyiinta waxay ku magacaabaan usluubulxakiim falawalu ka hore yakuunu bixamli lkalaami calaa khilaafi muraadi qaa'ili wuxuu noqonayaa hadalkii in lagu xambaaro kii yidhi wuxuu uga jeeday waxaan ahayn hadalkiisa wuxuu aqbalayaa laba tafsiiroo kala duwan mid buu u jeedaa waana la garanayaa kuu u jeedo midaanu u jeedin buu hadalkii ku fasiro ku xambaara ka qowli qabacsara lilxajaaji waqad tawacadahu biqowlih waa sida hadalka qabacsara uu yidhi waa nin magicii oo ku yidhi lilxajaaj ninkii madaxda ahaaye ee faasiqa ahaa nin madaxa oo dhiigdaadin badan oo dulmi badan buu ahaa xajaaj marka ninkaa xajaaj ee madaxda ahaa ayaa u hanjabay waqad tawacadahu iyadoo uu goodiyey xajaaj oo u hanjabay qabacsar waxaan u hanjabayaa wuxuu ugu hanjabay biqowlihi axmilannaka cala aladham hadalkiisuu yidhi ugu hanjabay axmilannaka kugu xambaaray oo kugu xambaaray oo waan kugu xambaaraya kugu qaadaya cala aladhami kii madooba wuxuu u jeedaa waan ku xidhayaa hanjabaadda xadhig buu ugu hanjabayaa markaasuu yihi milu lamiiri qabacsaraa u jawaabaya milu lamiiri yaxmilu cala aladhami walashhab ninka madaxdoo kale faras madow iyo faras caddaan iyo madow isugu jira mid walba dadka waa ku xambaaraa waa loo hanjabay isaguna wuxuu ku xambaarayba adhamkii inaanu marka xadhig uga jeedini isagoo garanaya inuu xadhig u jeedo ayuu wuxuu ku xambaaray ballanqaad oo ninka madaxdaahi dee faras cad iyo faras madowba dadka waa ku qaadi karaa faqaala lahu alxajaaju aradtu alxadiid war bir baan u jeedaa buuhi bir kama hadhina wuxuu ihi faqaala alqabacsara la an yakuuna xadiidan khayru min an yakuuna bariidan inuu faras adag noqdaa way ka fiican tahay faras jilicsan inuu noqdo halkiisi buu wataa araada alxajaaju xadiid hadda wuxuu ku xambaaray faras adag inuu u jeedo soo lama yidhaahdo waxaasi waxa weeyaan kaasi waa nimbireed ama waxa weeye waa saasoo kale sidaa nimbireed loo yidhaahdo ayaa faraskii wuxuu ka dhigayaa inuu faras adag inuu yahay oo faras bireed oo kale yahay innagu waxaynu isticmaalaa waa nimbireed ninkaas marka faras adag inuu noqdaa waxay ka fiican tahay buu idhi faras jilicsan inuu noqdaa iska haba yaca araada alxajaaju biladhami alqayd xajaaj ninka la yidhaahdee hanjabayey wuxuu uga jeeday biladhami adhamka markuu sheegaayey alqayda xadhig buu uga jeeday in xadhig madow lagu xidhayo wa bilxadiidi xadiidkana wuxuu uga jeeday almacdana almakhsuus macdanta gaarka ee birta ah ayuu u jeeday wa xamalahumaa labadaba wuxuu ku xambaaray alqabacsara ninka qabacsare la yidhaahdaa cala alfarasi aladhami alladii laysa baliidan faras madow oo aan faras jilicsanna ahayn oo baliidka asal ahaan waxa la yidhahda damiinkaa la yidhahdaa balaadadu waa damiinnimada yacani faras adag oo waxa weeye dareen badan saas ku xambaara sababta hanjabaaddu waxay ahayd iyadoo qabacsara meeluu joogo ayaa waxaa lagu soo qaaday xajaaj xajaajna nin dulmi badan buu ahaa waatii cumar bnu cabdilcasiis uu yidhi low takhaabasat ilumam faja'at kullu ummatin bikhabiisiha waji'naahum bilxajaaji lahalabnaahum ummadu hadday isu xumaan dhigan lahaayeen oo ay odhan lahaayeen annaga ninka noo madaxdii ka xun yahay ka idinka idin madaxda ah oo qolo weliba ka ugu xun keeni lahayd annaguna xajaaj aanu keeni lahayn annagaa ka wiimi lahayn oo ka qaadan lahayn yacni khubsiga xajaaj mid la mida may keenin buui cumar bnu cabdilcasiis baa odhanaya imaamu tirmidi kitaabkiisa jaamica ah wuxuu ku soo wariyey hishaam ibnu xasaan inuu yidhi waxa uu dilay xajaaj boqol iyo labaatan kun ayuu kaabad ku dilay inta barka uu taagay uu saa u laayay maaha inta goob iyo dagaal ay isku heleen boqol iyo labaatan kun markaa ninkaa xajaaj nin dulmi badan buu ahaa xajaaj baa la soo qaaday qabacsanana majliska waa fadhiyaa markaasuu dabeedna wuxuu yidhi allahuma sawid wajhah waqtac cunuqah wasqini min dami ilaahow qoorta ka jar oo wejigiisa madoobee wuu habaaray oo dhiiggiisana i waraabiyo i cabsiy warkii baa loo geeyey xajaaj wuxuu yidhi qabacsanasaa kaa yidhi hadalkii markii loo geeyey uma hanjabay sidaa ma tidhi wuxuu yidhi haa waan idhi laakiin waxaan uga jeeday cinab baanu markaa gacanta ku haynay marka waxaan lahaa allaahuma sawid wajhahu cinabku mid bislaadoo madoobaada ka yeela waqtac ra'sahuna waxaan u jeeday in markaa cinabka la gooyo wasqini ma'ahuna waxaa lau u jeeday in casiir laga dhigo oo la miiro oo marka dambena khamri laga dhigo aan cabbo si kalu wixiiba u fasiray waayo afkaygaangu xajaaj ma soo marin buuhi damiirkuna wuxuu u noqonayay buu idhi dee cinabki haynay kagama hadhin xajaaje wuxuuhi la axmilannaka cala aladham dee markaasuu yidhi ninka madaxda ahi faras madow iyo faras cad iyo faras casba a ku xambaaraa hadda wuxuu inoo soo naqliyey mislu amiiri yaxmilu cala aladhami walashhab laakiin qaar waxay u soo naqliyaan mislu amiiri yaxmilu cala aladhami walaxmar ashhabna waa ka madowga iyo caddaanka isugu jira axmarna waa ka cas adhamna waa ka madow marka jawaabta noocaasoo kale waxaa la yidhahdaa usluub alxakiim baa la yidhahdaa usluub alxakiim ayaa la yidhahdaa hadalkiibaa waxaa lagu xambaarayaa macno kaloo aan loo jeedin qisa soomaaliya oo shabbahda haddii aan tilmaamo waxay yidhahdeen oday baa wuxuu tegey waa horay ahayd xamar buu tegey odayguna oday dadkan hadalka badan buu ahaa hudheel buu wax ka cunay markaasaa maxaad qabtaa markaasuu heblaayo su'aal labaad buu ku soo celiy wuxu uhi maxaad cuntay wuxu uhi waxaad ii keentay wuxuu idhi xisaabtan wuxuu idhi xisaabi aakhiri jirtaa xisaabi aakhiri jirtaa marka waxay shabbahdaa tan ay tilmaamayaan culammadu usluub alxakiim hadalkii la sheegaayey macnihii looga jeeday macno aan ahayn ayuu marka ku xambaaraya waxaa la mid a ah qisada khaalid qabsatay khaalid ibnu waliid ayaa isagoo xaggaa loo diray oo ciidamadii muslimiinta in badan oo ka mida wada ayaa nin gaaladii ka mida ah u yimi ninkii ninkiibuu su'aalo weydiiyey ninku wuxuu ahaa nin khatar ah su-aashuu weydiiyeba macnuhuu uga jeeday khaalid waxaan ahayn buu ku jawaabaa su'aaluhu aad bay u badnaayeen waxaa ka mid ahayd inuu yidhi halkii arrinkaa uu ka soo bilaabmay dabeedna wuxuu idhi min batni ummi wuxuu yidhi xaggaad ka timi wuxuu yidhi min caqibii cidhibtaydaan ka imi xaggaa iga dambaysa fiima anta maxaad ku dhex sugantay muxuu yihi fii siyaabii dharkaygaan ku dhex jiraa calaa maa anta markaasuu cala lardi dhulkan saarana ya wuxu uhi kam sinuk da'daadu waa imisa wuxu uhi waa labaiyo soddon isagu wuxuu weydiinayaa da'da uu jiray cimri ahaan isna wuxuu uga jawaabayaa laba-iyo soddon ilig inuu leeyahay u jeedaa marka sinigii wuxuu ku cambaaray waxaan sinigii ahayn waayo sinni da'dana waa la yidhaahdaa sinni dee iliggana waa la yidhahdaa haddama aragga marka qisadaa qudheedu jawaabahaas waxay ahaayeen min baabi usluub alxakiim wathaani xaggii qur'aanku inooga tusaalaynayaa usluub usluubulxakiimkan qaybta labaad wathaani nooca labaad ee usluub usluubulxakiimka ka midkii wuxuu yahay yakuunu bitanziili su'aali mansilata su'aalin aakhara munaasibin lixaalati saa'il wuxuu ku dhacaa qaybtaa labaad oo ku xasilayaa usluubulxakiimka ka midka ahi bitanziili su'aali su'aasha in la dejiyo oo la dhigo mansilata su'aalin aakhara su'aal kale meesheed oo munaasibin lixaalati saa'il ku habboon ka wax weydiinaya xaaladdiisa yacnii kaannahu leeyahay su'aashan inaad weydiisaa ka habboonay taa in kama fii qowlihi tacaala yas'aluunaka can alahillati qul hiya mawaaqiitu linnaasi walxaj yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan can ilahilla biraha ayay ku weydiinayaan qul hiya mawaaqiitu linnaasi waalxaj qul waxaad tidhaahdaa hiya mawaaqiitu linnaas waa qaar loo wakhtiyeeyey dadka oo zaman loo xadiday oo wakhti looga yeelay manaaficda dadka iyo walxaji xajka loo wakhtiyeeyey bimacnaa cibaadaadka iyo manaaficda adduunyaba dadku waxay ku tilmaansanayaan bilahaas oo haddii ay tahay wakhtiyada ay ballamayaan hadday tahay cibaadaadka qaarkood sida xajkii sida soonkii ramadaan sida ciidihii sida sunnayaasha qaarkood oo markaa ayaamaha la soomaayo ayaamulbiid wagayru dalik hadday tahay mucaamalaadka adduunyada intaasoo bilood baa inoo ballana aynu qabsannay yacni iyo wax la mida waxaa loo yeelay bilaha manaaficda dadku ku intifaacayaan dunyan wa diinan xagga adduunya ahaan iyo xagga diin ahaanba haddaba sabab bay lahayd baa la yidhahdaa aayaddu sa'ala bacdu saxaabati annabiya sala allahu alayhi wasalam waxay weydiiyeen saxaabada qaarkood nebiga sala allahu alayh wasalam maa baalu lhilaali yabduu daqiiqan uma yatazaayadu xataa yasiira bedra bisha xaalkeedu maxay tahay hilaal fii luqati alcarab waa mudakar laakiin luqadeenna afka soomaaliga waa mu'anas oo bisha ayaa la odhanaya marka waa mu'anas laakiin fii luqati alcarab waa mudakar allaahuma ahillahu calayna ahillaha lama odhan allaahuma ahillahu calayna biاlamni waaliimaani waasalaamati waalislaami watawfiiqi lima tuxibu watardaa rabbii warabuka allah warabbuki lama odhan fama ta'niisu lismi shamsi caybun walatadkiiru fakrun lilhilaali waatuu shaacirka yidhi walatadkiiru fakrun lilhilaali mawdicu shaahid maa baalu lhilaali yabduu daqiiqan saasaa tabduu loo odhan waayo waayo mudakar bisha xaalkeedu maxay tahay yabduu xaal ay muuqanayso daqiiqan iyada oo yar suma yatasaayadu dabeedna uu kordhayso xataa yasiira ilaa ay ka noqonayso bishu badran dayax dhammaystiran oo buuxa oo afariyo tobnaad ah badri waxaa la yidhaha markuu dayaxu buuxsamo summa yatanaaqasu dabeedna wuu nuqsaamayaa xataa yacuuda ilaa uu ka noqdo kama bada siduu markii hore ku bilaabmo kale marka waxa la weydiiyey waxay ahayd sababta muxuu sidaa u noqonaya ee marna u yaraanaya marna u weynaanaya fajaءa aljawaabu can alxikmati almutaratibati cala dalik jawaabtii waxay ku timi xikmadda ka dhalanaysa inuu sidaa noqdo maaha isaga waxa u sababta ah wuxuu marna la yaraanaya marna la weynaanaya lagama jawaabine inuu sidaa noqdo marna yaraado marna weynaado dhammaystirmo marna nuqsaamo ilaa uu halkuu ka soo bilaabmay haddana gaadho xikmadda ku jirtaa inay tahay in lagu intifaacayo su'aashii ay weydiiyeen midaan ahayn baa lagu jawaabay oo haddii sababta ay sugnaato sanadkeeda dacfa ku jiray marka waxay noqonaysaa su-aashu tay ku timi iyo ta laga jawaabay in farqi u dhexeeyo kaanahu in la leeyahay xikmad ahaan tanaa ansab ah inaa weydiisaan su-aashuna sidaa inaad u dhigtaan kumay habboonaydeen sidan inaad u dhigtaan oo sidan tidhaahdaan bay ku habboonayd marka sidii u anfaca ahayd baa looga jawaabay waa usluub usluubulxakiim wey liannaha ahamu lisaa'il nuskhada sharaxa waxaa ku taalla maa baalu hilaayi yabda'u laakiin yabduu baan filayaa saxdu inay tahay sida inoo qoran ayaa saxan sida kale qudheed wajay leedahay oo haddii la yidhahdo yabda'u daqiiqan wuxuu bilaabmayaa isagoo yar dabeedna waa dhammaystirmayaa dabeedna wuxuu ku soo noqonayaa halkuu ka bilaabmay waa suurobaysa nuskhada kale waxay qoraysaa yabda'u liannaha ahamu lisaa'il waayo tanaa u muhiimsan ruuxa weydiinaya fa nuzila su'aaluhum waxaa la weydiiyey su-aashoodii can sababi alikhtilaafi mansilata su'aali can xikmati su-aashoodii ay weydiiyeen iskhilaafka bishu ay iskhilaafayso marna yaraanayso marna weynaanayso su-aashay saa isweydiiyeen baa waxaa la dejiyey mansilata asu'aali can xikmatihi maqaamkii ay lahayd iyo meeshii ay lahayd su-aasha xikmadda oo sidaa u noqday laysweydinaa xikmaddu waxay tahay meesheeda la deesha marka waxay noqonaysaa usluubulxakiim waa qaybteeda labaad taa sanadkeeda sabab nusuulka dacfaa ku sugan laakiin midaan ishkaal lahayn oo iyadu ku cad noocan haddaynu tusaalayno waxaa ka mid ah qawluhu tacaala yas'aluunaka maadaa yunfiquun qul maa anfaqtum min khayri falilwaalidayni walaqrabiina walyataama walmasaakiin su-aashu waxay ku saabsan tahay yas'aluunaka maada yunfiquun waxay ku weydiinayaan maxay baxsanayaan waxaa loogu jawaabay qul maa anfaqtum min khayrin falilwaalidayni walaqrabiin wax kastaa baxsataan oo khayr ah waxay u sugnaadeen labada waalid iyo qaraabada iyo agoonta iyo masaakiinta iyo ibnu sabiilka marka ciddii la siinayey ayaa la sheegay marka waxay noqonaysaa min baabi usluubi alxakiim ayay noqonaysaa wa minha atakliib waxaa ka mid a siyaalaha loo khitaabo oo loola hadlo dadka ama hadalka loo soo arooriyo noocyada loo soo arooriyo waxaa ka mid a ataqliib haalib yeelis shay baa laga dhigayaa ka haalibka oo la haalib yeelayo wa huwa taqliibku tarjiixu axadi shay-ayni cala alaakhar labadii shay midkood baa la arjaxaya oo laga arjaxaya laga miisaan badnaysiinaya ka kale fii ilaaqi lafdihi calayhi waxaa lagaga miisaan badnaysinayaa lafdigiisii iyo magiciisii in lagu magacaabayo lagu ilaaqayo ka taqliibi almudakari cala almu'anas sida kii labaa in la haalib yeelo oo laga miisaan badnaysiyo kii dhadigaa oo marka cid dhadig iyo cid lab la sheegaayo kaannahum aynay wada lab yihiin oo kale in laga soo qaado oo sidii wax wada lab loola hadlo waa takhliib baa la yidhaahdaa waa takhliib lmudakar cala almu'anas fii qowlihi tacaala wa kaanat min alqaanitiin qur'aanka waa ku timi takhliibkaas labka iyo dhadiga labka la haalib yeeliyo waayo qur'aanku wuxuu ku yimi bilugati alcarab maadaama lughatu alcarab ku yimi asaaliibta luqada carbeed ay ku timi in badanoo ka mid ah qur'aanka ku sugan barashada carabiga la baranayaana waxay ruuxii ka anfacaysaa qur'aankii iyo axaadiistii nebigaba sala allahu alayh wasalam fahamka uu fahmayo bay ka anfacaysaa luqatulcarab waxaa caadiya ah haddaba oo haalibo badan haddii lab iyo dhadig la wada sheegaayo in labka la haalib yeelo la miisaan badnaysiiyo kaannahum inay wada lab yihiin loola hadlo fii qowlihi tacaala waxaa ku sugan wa kaanat min alqaanitiin maryami waxay ahayd min alqaanitiin qaanitiin wa jamcu mudakar saalim jamcu qaanit qaanit marka la jamciyo qaanitiin baa lagu jamcinaya wa jamcu mudakar saalim qaanita marka la jamciyona qaanitaat baa lagu jamcinaya marka dumarkii qaar ilaahay ateecayo markay yihiin qaanitaat baa la yidhahdaa raggii ilaahay ateecayeyne waxaa la odhanayaa qaanitiin marka wa kaanat min alqaanitaati lama odhan ee wa kaanat min alqaanitiin kuwa ilaahay ateecayay ka mid ahayd kuwa ilaahay ateecaya waxay isugu jiraan rag iyo dumar laakiin labadoodii markaan la ysraacinin waxaa labadiiba wada galeen qaanitiin waa min baabi takliib almudakar cala almu'anas labkii baa la haalib yeelayaa la miisaan badnaysiinayaa oo dhadiga laga miisaan badnaysiinaya wa minhu labawaan waxaa ka mid a takliibka labka la haalib yeelayo oo dhadiga laga haalib yeelayo alabawaan labada aabbe aabbihii hooyadii baa la sheegayaa hooyadii waa markaa unha waa dhadig aabbihiina waa dakar waa lab haddana labadoodii markii la sheegaayo ab iyo um ummaan lama odhan laba hooyo ee waxaa la abawaan laba aabe marka waxay noqonaysaa min baabi taqliib almudakari cala almu'anas wa ka taqliibi almudakari walakhafi calaa gayrihima nusqooyinka halkaa way isku khilaafsan yihiin nuskhada kale waxay qoraysaa wa ka taqliibi alakhafi calaa gayrihi tan kale marka waxa weeye isaga matniga lagu taabacay dabcatu bulaaq iyada waxaa ku sugnayd waatuu hoosta ku baraarujinaya ee wa ka taqliibi alakhafi calaa gayrihi ka fudud baa la qaalib yeelayaa oo kaan fududayn laga qaalib yeelayaa labadii lafdi ama labadii isim ayaa midna xuruuf yar yahay midna xuruuf badan yahay mid xuruuftiisu fudud yihiin midna xuruuftiisii ay yar culus yihiin waxaa la qaalib yeelayaa ka xuruufta fudud ayaa la qaalib yeelaya waayahay hadda mudakar in mu'anas laga qaalib yeelayo horu kugu soo sheegay marka sida nushadan inoo qoran takraar baa ku jira calaa hada takraar ayaa ku jira wa ka taqliibi almudakari waalakhafi calaa kii laba in la labeeyey in laga qaalib yeelo kaan la labayn kii fududaana laga qaalib yeelo kii aan fududayn naxwu alqamarayn waa sida erayga qamarayn ay shamsi waalqamar dayaxa iyo qoraxda marka la doonayo lafdi in lagu wada sheego waxaa la yidhaha qamaraan ama qamarayn naxwul qamarayn baa la yidhahda labada qamar labada dayax laba dayax ma ahee waa dayax iyo qorax oo qoraxdiiyo dayaxa qoraxdaa fadilan xayada loo qaalib yeeli waayo carabtu may samayntaase waxay qaalib yeeleen qamarka dayaxay qaalib yeeleen xagga xuruufta waa isxuruuf leegyihiin xagga xuruufta waa isxuruuf leegyihin waa saddex xaraf iyo saddex xaraf laakiin midna dee mu'anas baa lagu sheegaa midna mudakar oo mu'anas majaazi ah iyo mudakar majaazi ah xuruufta culays waa kala yaro yeelan kartaa iyadoo isla oo qamar waxaa ku jira xaraf min xuruufi dalaaqa ah fira min lubbin waxaa ku jira laba xarafba shamsina waxaa ku jira hal xaraf oo xuruufu dalaaqa ah fira min lubbin kelmaddana haddii xuruufu dalaaqa aynay ku jirin culays bay yaro yeelataa bay yidhahdaan culammadu saas aawadee waatay yidhahdaan kelmad kasta oo afar xaraf ama shan xaraf gaadha haddii xarfun min xuruufi dalaaqa aanu ku jirin haaliban waxay noqotaa kelmaddaasi cajamiya carabi asliya maaha marka fudaydku haddaan xaggaa xuruufta laga eegin xagga cadadku waa isleegin marka qamarayn baa la yidhahdaa walcumarayn labada cumar baa iyaduna la mid a ah. waxaa loo jeeda ay abibakrin wa cumar abibakr iyo cumar abibakrin xuruuftiisu way badan tahay abi waa saddex xaraf bakrinna waa saddex kale cumar laakiin waa saddex xaraf keliya abi bakrin lix xaraf ay ka tahay ya saas aawadeed cumarayn baa la yidhi cumarayn ayaa la yidhi bakrayn haddii la yidhaahdana waxaa dhici kartaa in lays yidhaahdo armaa macnuhu soo degdegi waaya in loo jeedo iyaga marka khifada ayaa laga ego min takliib alakhafi calaa gayri kii fududaa baa laga qaalib yeelayaa kii aan fududay cumar iyo abubakar waxaa la ogsoon yahay in abubakar fadli badan yahay haddana maca dalik markay takliib noqoto cumar baa la qaalib yeelaya likhifati xuruufi waalaksari cala alkul badanka ayaa laga qaalib yeelayaa kulliga ayaa laga qaalib yeelaya nusaka qaar waxay u soo naqliyeen walmukhaatabi calaa hayri ka lala khitaabayaa la qaalib yeelayaa oo ciddaan lala khitaabaynin laga qaalib yeelaya walaksari calaa kayri haddii la odhan lahaa qudheeda waa fiicnaan lahayd oo in badanka laga qaalib yeelayo ciddaan badnayn laakiin ishkaal kama marhna walaksari cala alkulli iyadoo macnaha loo jeedaa ay waadixto cadda oo dee kulligii akarka iyo inta kaleoo laysku daraa kulli isku ah marka muqallab iyo muqallabu calayhi bay kale yihiin muqallabku wuxuu noqonayaa akarka ka qaalib yeelay muqallabu calayhiguna wuxuu noqonayaa hayru lagsar marka ansab waxaa ahayd in la yidhaahdo waalaksari cala alaqal ama waalaksari calaa kayri laakiin waxaa laga yaabaa cala alkulli inay u isticmaaleen min baab ta'adub misaalka ay misaalinayaan daraaddeed maadaama atbaacdu ay fara badnaayeen marka tiro badnaantii iyo tayadii laysu eegay oo bimacnaa dee nebi baa ku jira nebi shucayb marka aqalli inay ka ta'adubeen baa dhici karta lakiin calaa kayri hadday odhan lahaayeen ishkaal ma yeelatay naxu lanukhrijannaka yaa shucaybu waladiina aamanuu macaka min qaryatina aw latacuudunna fii millatina lanukhrijannaka ku saarne oo ku saarne oo ku saarayna yaa shucaybu shucaybow waladiina kuwiina saarre aamanuu rumeeyey ee iimaan la macaka adiga la jirkaaga saarreen min qaryatina magaaladeeda kaa saarnay aw latacuudunna ama ku noqoteena ku noqoteena waa ku noqonaysaan fii millatina milladayada dee shucayb marnaba milladda kufriga kuma sugnayn mana soo marin oo xataa intaan loo waxyoono rasuul laga dhigin diinta gaalada kuma sugnayn latacuudunna waxaa loo qaadan karaa shay shakhsigu markii hore ku sugnaa inuu dib ugu soo laabmayo laakiin waxaanu soo marin waad ku soo noqonaysaa macnahaasi ma soo degdegayo marka mashaayikhdu waxay uga jeedaan atbaacda shucayb rumaysaya raacda ee mu'miniinta ah ayaa badankoodu markii hore ku sugnaan jireen millatalkufri milladda gaalnimada ee qowmkaasi ku sugnaayeen bay markii hore kula jireen dabeedna way islaameen oo mu'miniin bay noqdeen marka badanku maadaama ay soo mareen milladda kufriga ayaa waxaa laga soo qaaday ka'annahum dhammaantoodba inay gaalnimada markii hore ku sugnaan jireen ama waa idin bixinaynaa waa idin saaraynaa ama milladayada ku soo noqonaysaa marka agsarkii baa la haalib yeeloo hayrul agsar laga haalib yeelay shacayb isagu marnaba millatalkufri ma soo marin oo nebi nebiyada ilaahay ka midii xataa qabla nubuwa ma gaaloobin nebi gaalnimo soo maray ma jiro nebiyadu weligoodba tawxiid iyo diin iyo islaamnimay ku sugnaayeen mu'miniin bay mar walba ahaayeen nebi kufri soo maray ma joogo marka waa min baabi taqliib udkila shucaybun bixukmi tagliibi fii latacuudunna fii millatina shucayb waxaa la geliyey bixukmi tagliibi xukunka qaalib yeelista lagu geliyey fii latacuudunna fii millatina ayaa la geliyey maca annahu lam yakun fiiha qatu xataa yacuuda ilayha iyadoo lala qabo inaanu marnaba ku sugnaan jirin milladda gaalnimada aanu marnaba soo marin si ugu soo noqdo aayadda marka hore waxaa ku sugan laba tafsiir oo cawdkama waxaa loo jeedaa noqoshadii mise waxaa loo jeedaa sayruuradii kani wuxuu ku dhisan calaa axadi tafsiirayn wa tafsiiru alaakhar waxa weeyaan in la yidhaahdo aw latacuudunna ay latasirunna waxaad noqonaysaan fii millatina ay kaa'iniina fii millatina haddii saa lagu socdo wax shaahidi uguma jiro mas'alada laga hadlayo laakiin marka la yidhahdo cawdka noqoshaa looga jeedaa markaa shaahid baa mas'alada ugu jira waxaa lagu tawjiihinayaa markaana waa min baabi taqliib alakari calaa hayri laakiin in la yidhaahdo nebi shucayb baa markii hore kufri ku sugnaan jiray dabeedna markii dambe soo islaamay macnahaasi sax ma waa baatil macnaa khalada ah. culamadu labada tafsiir ayay markaas saaraan waayahay wa ka taqliib alcaaqili calaa hayrih waxaa kaloo baabutaqliibka ka mida ah, baabutaqliibkiibaa anwaac badan yeeshee in ka caqligale la qaalib yeelo oo kaan caqliga lahayn laga qaalib yeelo makhluuqaadku waxay u qaybsamaan caaqil iyo khayru caaqil marka marka la jamcinaayo waxaa la qaalib yeelaa mar caaqilka hayrulcaaqilka laga qaalib yeelaa ka qowlihi tacaala alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alxamdu mahad lilaahi ilaahay bay u sugnaatay ilaahay baa la khaas ah ilaahay bay u sugnaatay rabbialcaalamiin khalaa'iqda rabbigood ayay u sugnaatay mawdicu shaahid waxaa loo jeeda alcaalamiin waxaa la jamciyey jamciga mudakaru saalim baa la ilxaaqiyey wa min mulxaqaati jamci lmudakar saalim waxaa loo yidhi waa mulxaqaadkay ka mid tahay shuruudihii jamcu mudakari saalimka lagu jamcinayo ma dhammaystirno oo laa waaxida lahu min lafdi caalam waa la yidhaahdaa mufrad waa tahay laakiin caalamku waxay ku dhacaysaa khalqi badan alcaalamu maa siwa allah idan maadaamay sidaas tahay waxay noqonaysaa jamciga la jamciyey alcaalamiin waxaa soo gelaya dhammaan makhluuqaadko dhan makhluuqaadku waxay u qaybsamaan caaqil iyo khayru caaqil hadday dadkii tahay hadday malaa'igtii tahay hadday jinnigii tahay hadday insigii tahay waa makhluuqaad caaqiliin ah oo caqli leh makhluuqaad aan caqli lahayn baa jira hadday xayawaanaadka tahay hadday bahalaha tahay hadday shimbiraha tahay hadday bahal hoose tahay hadday bahal sare tahay bal hadday tahay dhirta iyo dhagxanta iyo ciidda iyo jamaadaadka marka dhammaan markii la daray alcaalamiin baa lagu jamciyey waa min baabi taqliib alcaaqili calaa kayrih weliba waxaa jirta alcaalamiin jamaca waxaa la jamciyaa yacni ciddii marka waxaweye caaqil ah ayaa lagu jamciya waxaan caaqilka ahayn laguma jamciyo marka waxa weeye waxay noqonaysaa un calaa kulli xaal min baabi tagliib alcaaqili calaa khayri intaasi waxaa intii khaatimada ahayd ee qaybta macaaniga loo yeelay ayaa ku dhammaaday kitaabkana mucdiisu ugu weyni waa qaybta cilmu lmacaani iyo cilmu lbayaan cilmulbayaanku waa kooban yahay cilmulmacaanigaa badan caawa cilmulmacaanigii iyo khaatimadii ka sii dambaysay waa inoo dhammaatay waxaynu bilaabaynaa inuu si bismillaynaynaa qaybta bayaanka cilmulbayaan waa fanniga labaad ee funuunta balaaqada ka mida fannigana waa muhim waase kooban yahay waxaase ka muhimmad badan fanniga macaanida ayaa ka muhimmad badan cilmulbayaan lbayaan ayaa halkan lagu baxsinaya ama lagaga hadlaya albayaanu cilmun yubxasu fiihi can altashbiihi walmajaazi waalkinaaya bayaankii baa la tacriifinaya bayaanku waa cilmi gudihiisa lagu baxsiyo lagu baadho tashbiiha iyo anwaacdiisa iyo aqraaddiisa iyo arkaantiisa iyo ujeeddada looga jeedo waalmajaazi iyo majaaskii anwaacdiisa iyo calaaqaadkiisa iyo qaraa'intiisa iyo wal kinaaya kinaayada iyo sarbeebta iyo iyadana anwaacdeeda iyo waxyaalahay koobsatay tacriifka ay mashaayikhdu ku tacriifiyeen waa tacriif sahlan waa cilmi saddexdaa baab lagu baadho oo lagaga hadlo tashbiih iyo waxaa ku tacalluqa majaaz iyo waxaa ku tacalluqa kinaayo iyo waxaa ku tacalluqa fanniga intaa lagaga hadlaa waxaa la yidhahdaa bayaan tacliiqa hoose waxay ku sheegeen mashaayikhdu waqad carafu lbayaana aydan culammada balaaqadu bayaanka waxay ku tacriifiyeen ku noqonayeen biannahu qawaacidu yucrafu biha iraadu lmacna alwaaxidi bituruqin mukhtalifatin fii wuduuxi adalaalati calayh inuu bayaanku yahay qawaacid lagu garanaayo qawaaciddaas iraadu lmacna alwaaxidi macno keliya aroorinta loo soo aroorinayo loo keenayo biuruqin mukhtalifa dariiqyo kala duwan fii wuduuxi dalaalati calayh tusinta uu ku tusinayaa inay cad tahay dariiqyo kala duwan loogu keenayo ka tacbiiri can ilkarami bicibaaraati altashbiihi waalmajaazi waalkinaaya waa sida deeqdoo kale in lagu cabiroo lagu tilmaamo erayo sheegaaya iyo kalimaad sheegaya tashbiih ama majaaz sheegaya ama kinaayo sheegaya wal aqrabu an yuqaala laakiin sida dhowaanshaha badani waa in la yidhaahdo cilmulbayaani cilmu yubxasu fiihi can altashbiihi walmajaazi walkinaaya sida horaa mashhuur oo caan ah laakiin mashaayikhdu waxay sidaa uga leexdeen waxay is yidhahdeen tacriifkaasi inuu ku adkaadaa laga yaaba ardayda qaarkood mubtadi'iin ah oo fannigan ku cusub inuu ku adkaadaa dhici karta markaasay doonayeen inay tashiiliyaan oo fudaydiyaan markaasay ka leexdeen inay tacriifkii mashhuurka ahaa ku tacriifiyaan oo yidhahdeen waa cilmi lagu baarayo tashbiiha iyo majaazka iyo kinaayada uma yushtaqalu bitafsiili haadihi almabaaxis intaa dabeed waxaa lagu mashquulayaa mabaaxistaa in la tafsiiliyo waqad ittabacnaa dalika tashiilan cala atalaamida waxaanu sidaa u raacnay fudaydin ardayda aan u fudaydinayno almu'allifuun bimacnaa cilmulbayaankii waa cilmi ay ku sugan tahay qawaacid lagu aqoonsanayo macno keliya siyaalo kala duwan in loo cabbiri karo oo mar majaaziya laga cabbiraya oo iyaduna anwaac ah mar isticaaro ah mar majaas mursal ah isagoo qudhiisu noocyaal sii noqonaya mar waxaa laga cabbirayaa tashbiih mar waxaa laga cabbirayaa kinaayo masalan tashbiihoo kale marka la sheegayo deeqdiiba hadda intaasoo noocoo kala duwan baa loo cabiray deeqdu waa mihaal macaanida kale waa la mid hadday shajaaco tahay hadday markaa sifooyin kale tahay hadday jamaal iyo qurux tahay siyaalo kala duwan baa loo cabiraya maalan haddii la deeq cabira mar waxaa la odhan karaa zaydun kalbaxri fi lkaram ninka zayd la yidhaahdaa wuxuu la mid yahay baddoo kaluu la mid yahay xagga deeqda ayuu kula mid yahay ama filjuud waxaa laga dhigay tashbiih arkaantiisay dhammaystiran tahay mar labaad waxaa la odhan karaa arkaanta inaan la dhammayn oo la yidhaahdo zaydun baxrun filjuud haddaad tidhahdo zaydun baxrun waa tashbiih baliiq wax la yidhahdo adaatu tashbiihi wajhu shabahi labada waa la xadfay ninka zayd layaha waa bad bad weeye bad waxaa la xadfay wajhu shabahi iyo adaatu tashbiihi fa saara ablaq oo keebaa xeel dheeraansho badan inaad tidhaahdo zaydun kalbaxri fi lkaram ama fi ljuud yaa inaad tidhahdo zaydun baxrun ama waxaad tihi zaydun kalbaxri fi lcilm marna waxaad tihi zaydun baxrun waxa ablaqa markaad adaad tashbiihaya wajhu shabha waxaad ay ablaqa marka siyaalaha kala duwanaad tilmaamayso aad mar odhanayso zaydun baxrun fi ljuudi marna aad odhanayso zaydun baxrun marnaad aad odhanayso zaydun kalbaxri fi ljuudi yani waxa wey tacaabir kala duwan haddana iyo macnihii waa wada tilmaamaysa cibaaraadka sida loo bedbedelaya waa saasoo kale wey wuxuu yidhi altashbiih saddexda nooc wuxuu ugu hormariyey nooca la yidhahdo altashbiih altashbiihu ilxaaqu amrin biamrin tashbiihu waa in arrin arin la haleeshiyo weeye fii wasfin wasfin oo macno in laga haleeshiiyo wasfinta waxaa loo jeedaa macne macno in laga haleeshiiyo shay baa shay kale macne laga haleeshiinayaa biadaatin aalad ku tusinaysaana lagu haleeshiinaya waa adaatu tashbiih liqaradin ujeeddo daraaddeed baana loo haleeshiinaya tacriifka tashbiih saasuu noqonaya shay baa shay kale la haleeshiinaya macnaa laga haleeshiinayaa adaad makhsuusa oo gaara oo haleeshiintaa loo isticmaalo wa adaatu tashbiih baa lagu haleeshinaya ujeeddo daraaddeed baana loo haleeshinaya waxay qaarkood ka cabiraan altashbiihu ilxaaqu naaqisi xaqiiqatan aw iddicaa'an bizaa'idi aw bilkaamili shay naaqis ah oo xaqiiqatan naaqis u ah ama iddicaa'an sheegasho la sheeganayo naaqis oo abaa la haleeshiinayaa bizaa'idi ama bilkaamili oo marka shay shay lagu shabbahayo waxaa looga jeedaa mushabbahu bihiga haaliban wuxuu yahay kii kaamilka ahaa imaa xaqiiqatan wa ima dicaa ama xaqiiq ahaan baabuu kaamil u yahay ama sheegasho ahaan la sheeganayuu kaamil u yahay iddicaagaasi wuxuu inoogu iman doonaa tashbiih maqluub tashbiiha la dabagediyey ya noocaasoo ku iman doona ila marka hore asaalatan shayga mushabbahu bihigaahi inuu isagu yahay akmal ayaa la yaqaanaa tashbiiha maqluuqa waa inoo keeni doonaa wabada asabaaxu kaana gurratahu wajhu lkhaliifati xiina yumtadaxu laakiin qaalibka la isticmaala waa maxay mushabbahu bihiga ayaa aclaa ah oo akmal ah imaa xaqiiqatan wa ima iddicaa'an ah wa qaacidatu tashbiihi nuqsaanu maa yaxkii qaacidada tashbiihu shayga shay shabbahayaa inuu isagu naaqis yahay weeye qaacidadiisaa saasa marka ilxaaqu amrin biamrin fii wasfin biadaatin adaad wa adaadu tashbiiha ligaradin ujeeddo daraaddeedna loo haleeshinayo waalamru alawalu ka hore waa ka ilxaaqu amrin amri kaa hore weeyaan waa mushabbahi yusamaa waxaa lagu magacaabaa almushabbah u eke waa kii isagu lalahaa shay kalu u eg yahay ya oo la doonayo isaga shay kale in la ilxaaqiyo la haleeshiiyo oo laga dabageeyo kaa waxaa la yidhahdaa mushabbah waana amrul awal buu uga jeedaa wathaani amarka labaadoo biamrin ah waa loo ekaha waa ka isaga loo egyahay almushabbahu bihi waa kala la oo isagana waxaa leeyahy waa loo egyahay waalwasfu waxaa looga eg yahay waxaa layahay wajhu shabah waa waxay isaga egyihiin waaladaatu aaladda cabbiraysa ekaanshaha ay isu eg yihiin labadaa shay alkaafu waa kaafka aw naxwuhaa ama waxa la midkaa marka wuxuu leeyahay tashbiiha wax laysku ysku shabbahayaa arkaan afara afar shay baa meesha oo laya mid waa la haleeshiinaya shay kale midna kaas waa ka la haleeshiinayo wax midna waa waxa lagu haleeshiinayo waa adaadka lagu gudanayo adaatu tashbiih ah midna waa wejiga isaga egyihiin waa wejiga ay isaga egyihiin naxu alcilmu kannuuri fi lhidaayati alcilmu cilmigu ka nuuri nuurkoo kaluu la mid yahay fi lhidaayati xagga hanuunka afartii rukniba waa ku sugan yihin cilmigu waa mushabbax waa kii la doonayay wax kale in la haleeshiiyo waa cilmi mushabbah kan nuuri nuurku waa kii la haleeshiinayay oo cilmigu nuur buu ka dhigan yahay kaafkaa lagu dara ee kan nuuri waa adaadkii tashbiiha faa'iidinaysa filhidaayati xagga hanuunintuu la mid yahay ila nuurka waxbaa lagu ifsadaayo meelaha madow baa laga baydhaayo dhagxantii baa laga baydhaayo haadaamihii baa laga baydhaa dee waxaa lagu hanuunayaa dariiqii la marayey xisiga ahaa iftiinkan baa laga baydhayaa hadday meeshu madowtuu dam tahay dee ruuxu meeshuu marayo ma arkayo waxaa dhici karta inuu haadaan ka dhaco waxaa dhici karta inuu kufo waddadii xisiga ahayd ay indhuhu qabanayeen muxuu ku hanuunayaa nuurkiiyo iftiinka qofku muxuu wax ku arkaa laba nuuroo iswaafaqayoo nuurulbasar iyo nuurka kale dee markaa iftiinka ah labadaasi markay kulmaan yaa buu ruux wax arkaya guri madow haddaad gasho dam ah dee waxaa arkimaysa aad indhaqabtidba adaan indhaqabin haddaad nuurkii u soo baxdo maalintii aad soconayso dee markaa waxba arki maysa maxaa maqan markaa nuurulbasar mar kalena nuurkii kale baa maqan hadda maragta marka dariiqii caadiga ahaa ee maxsuuska ahaa ee la arkaye la idraakaye xawaasta lagu haleelayey iftiinkan baa lagu hanuunaa soo maa sidaasoo kalaa dariiqa la caqliyeynaye e ya siraat almustaqiimku waa ariiq macquul ah laakiin maxsuus maaha ihdina asiraata almustaqiim ilaahuw nagu hanuuni waddada toosan waddadaasi meeday waa waddo ishu ayna qabanayn laakiin la caqliyaynayo caqliga lagu garanayo sidan yeel sidaa ha yeeli salaadda tuko soom xaji yacni zakada bixi hadday kugu waajibtay muxaramaadka iska ilaali zinada khamriga beenta kufriga gaalnimada xumaanta waa waddo ishu ayna qabanayn kaannuhu leeyahay si halkaasu maro xaggaan ha u leexan xaggaan ha u leexan ya marka waxay ka dhigan tahay siraatu mustaqiimkii waa waddo aan maxsuus ahayn xawaasta aan lagu haleelayn laakiin la caqliyeynay marka waddadii maxsuuska ahaydee xawaasta lagu haleelayey sida nuurka loogu hanuunoo kale baa cilmigana loogu hanuunaa marka nuurkaasuu la mid ahaaday xagga hanuunkaanu kala mid ahaaday maxaa dhan arkaantii tashbiihe afarta ahaydba way dhanta falcilmu mushabbahun cilmigu waa kii la yidhi shay kaluu u eg yahay oo wax la haleeshiinayo waayo nuur baa la doonaya in la haleeshiyo wannuuru mushabbahun bihi nuurku waa kii loo ekaaye isaga wax la haleeshiinayay isagaa la haleelayaa oo la doonaya in wax la haleeshiyo dadku waa garanayaan nuurka xisiga ahi in iftiinkaa lagu hanuunayo oo dhirta lagaga baydhayo oo haadaamaha lagaga baydhayo oo yacnii waxa lagu in lagaga baydhayo way wada garanayaan dadku haddaba cilmiga faa'iidadiisi waxaa laga yaabaa inaan la wada garanayn cilmiga faa'iidadiisii si markaa loo garansiiyaa waxaa la leeyahay miyaad ka ambanaysaa sida nuurkaa loogu hanuuno maya war cilmigu wuxuu la mid yahay nuurkaasoo kaluu la mid yahay oo xagga hidaayada iyo hanuunka kala mid ah dulumaadkii jahligii aqoon darrada iyo xumaantii iyo fisqiga iyo xumaantii iyo baadida baa lagaga hanuunayaa cilmiga wannuuru mushabbahun bihi walhidaayatu wajhu shabah hidaayadu waa wejigii ekaanshee la iskaga shabbahaya wejiga iskaga egyihiin waa hidaayada walkaafu adaatu tashbiih kaafkuna waa adaadkii ama aaladdii tashbiiha faa'iideynaysa waxyaalaha tashbiiha faa'iideeyaa waxay noqdaan isim waxay noqdaan ficil waxay noqdaan xaraf xaraf iyagoo ah waxaa ka mida kaafka waxaa ka mida ka'anna labadaba waa inoo keeni doonaan ficil iyadoo ah waxaa ka mida yushbihu waa shabbahayaa yumaasilu yunaadiru yuxaakii yudaaricu iyo erayada la midka adaatu tashbiihi ficila weeye anwaacdaasna intaa iyo naxwuha isim iyadoo ah adaatu tashbiihu waxaa ka mida mislu shibhu shabiihu nadiiru masiilu mushaabihu wa naxwu dalik wa yatacallaqu bitashbiihi alaaatu mabaxis arkaantii tashbiihi afar tahayd markaad garatay tashbiih waxaa ku tacalluqa saddex baxsi arkaantiisa aqsaamtiisa alafraadu minhu alawalu mabxaska koowaad fii arkaanihi wuxuu ku saabsan yahay tiirarka ama arkaanta uu leeyahay tashbiihu arkaantaasaa la doonaya in lasii qayb qaybiyo lagu sii sharxo anwaac baa loo qaybinaya tashbiihi loo qaybinayaa biictibaar alarkaan marka la eegi noociisa labaad mabxaskiisa labaad fii aqsaamihi fii aqsaamihi wuxuu ku saabsan yahay qaybihiis tashbiihi baa qaybsamo oo qaybo ah marka shay shay lagu shabahayo isaga qudhis waa qaybo ya tashbiih mufasal baa jira tashbiih mursal baa jira tashbiih maqluubaa jira yani waxaa jira tashbiihu tamsiil baa jira yani waxa weeye anwaacdu u qaybsamaya wahaalisu nooca saddexaad fi lgaradi minhu ujeeddada looga jeedo tashbiiha tashbiih ujeeddaa looga jeedaa ujeeddada looga jeedaa lagaga hadlayaa ka saddexaadna marka koowaad aan gallo almabxasu alawalu baxsiga koowaad ee tashbiiha ku tacalluqayaa fii arkaani tashbiihi wuxuu ku saabsan yahay arkaanta ama tiirarka tashbiihu leeyihi arkaanu tashbiih arbaca arkaanta tashbiihu afar almushabbahu waalmushabbahu bihi ka koowaad waxaa la yidhahdaa mushabbah u eke waalmushabbahu bihi loo eke wa yusamayaani labadaa waxaa lagu magacaabaa darafay tashbiih labada dacale tashbiiha lagu magacaabaa ya labada dacal ee tashbiiha ayaa lagu magacaabaa wa wajhu shabah rukniga saddexaad waxaa la yidhahdaa wejigay isaga egyihiin xaggay iska shabbahaan oo isaga egyihiin waaladaatu wa adaatu tashbiih aaladda u ekaanshaha faa'iidaynaysa oo tilmaamaysa shaygaa in shaygaa lagu shabbahayo marka kaaf keliya maahee dee ashyaa badanoo kalena markaa adaatu tashbiih waa yihiin laakiin kaafku dee waa ugu bidhaandheeriye shabbih bikaafin wa biha tacliilu qad yucnaa wa litawkiidin warad macaanida kaafna waxa ugu bidhaan dheer tashbiih shabbih bikaafin iyadoo ku bilaaba watarafaani labada dacal imaa xisiyaani ama waa qaar labadaba xawaasta iyo dareemayaasha lagu haleelaayo naxwu alwaraqu kalxariiri fi nnucuuma wa imaa caqliyaani ama waa labada daraf mid waliba waa caqli oo waa mid caqliga lagu aqoonsanayo lagu haleelaye xawaasta aan lagu haleelin naxu aljahlu kalmowt aqoon daradu waxay ka dhigantay geeri waa tashbiih aqoon darradii waxaa lagu shabbahay geeri baa lagu shabahay ta hore aan ku horrayno labadii dacal darafaanku waa mushabbaha iyo mushabbahu bihiga eh labaduba inay xisi yihiin xisi yihiin maxaa looga jeedaa mid walow labadooda ka mid mida in lagu haleelayo xawaastiyo dareemayaasha shanta ah alxawaas aahira dareemayaasha shanta ah dareemayaasha shanta maxaa la yidhaahdaa waa albasar walsamcu walshamu waaldawqu wallamsu waa aragga maqalka dhadhaminta taabashada urinta waa shan alxawaas aahira la yidhahdaa shayga haddii indhaha lagu qabto isha lagu haleelo ishu arkayso waa maxsuus waa xisi xawaas baatinaa jirtaa qofku mar wuxuu haleelayaa inuu gaajoonayo inuu harraadan yahay inuu khajilayo inuu murugoonayo inuu baqaayo inuu faraxsan yahay ashyaada noocaasi miya aragga lagu haleelayaa ma wax la maqlaa uma sawdbaa ma wax la uriyaabaa gaajadu miyaa la uriyaa miyaa la dhadhamiyaa miyaa la taabtaa taabasho lagu haleelaa maya intaa midna laguma hadal alxawaasu daahira laguma idraakayo ashyaadaas laakiin waxaa jira xawaas baatina oo lagu garanaayo mar inuu gaajoonayo mar inuu haraadan yahay mar inuu murugoonayo iyo waxa la mid ah alwaraqu kalxariiri fi nucuumati alwaraqu waraaqdu ama alwaraqu caleentu kalxariiri xariirtay la mid tahay fi nucuumati jilicsanaanta ay jilicsan tahay kala mid tahay arkaantii tashbiihi afartii waa ku dhantahay alwaraqu waa mushabbah xariir waa mushabbahu bihi adaatu tashbiihi waa kaafka fi nucuumati waa wajhu shabah laakiin intani wada maxsuus ma yihiin oo labada daraf mid walba xisiga ma lagu haleelayaa haa hadday tahay alwaraq haddii la yidhaahdo caleenta iyo haddii la yidhaahdo waraaqda mid walba waa maxsuus caleenta waa la arkaa waa la taabtaa indhahana waa lagu arkaa mar haddii dareemayaashii shanta ahayd wax ka mida lagu idraakayo yaa sida taabashadii iyo araggii maxay noqonaysaa xisi walaa caqli xisi waa mid mansuubun ila alxisi xiskaa loo nisbeeyey xariirta aragga waa lagu haleelayaa taabashadana waa lagu taaban karaa soo maa idan waa xisi marka waa tashbihu xisiyin bimaada bixisiyi shay xisiya oo dareenka lagu haleelaayo xawaasu daahira baa lagu shabahayaa shay kaloo xisi ah oo dareenka lagu haleelayo marka waxaa la odhanayaa tarafaanku waa xisiyaan ayaa la odhanaya wa imaa caqliyaan ama labaduba waa laba caqliga lagu idraakayo lagu haleelayo naxwu aljahlu aqoon darradu kalmowti geeriday la mid tahay jahligu miyuu yahay wax la arko ishu miyay qabataa miyaa la uriyaa miyaa la dhadhamiyaa jahliga miyaa la taabtaa jahliga miyaa la maqlaa markiisa cod miyuu yahay la maqlo jahligu maya intaa midna maa idan maxsuus ma aha muxuu noqonayaa markaa waa shay la caqliyaynayo caqliga lagu idraakayo laa yudraku huwa laa yudraku bilxawaas wamaa laa yakuunu huwa walaa maaddatuhu mudrakan bitilka alxawaas mowt baa lagu shabbahay geeridu miyaa la arkaa ciday ku dhacday waa la arkaa aasaartii ka dhalataa la arkaa laakiin nafsa almowt geerida lafteeda ishu miyay qabataa oo geeridii baan arkay dee ciday ku quntaad aragtay iyada mad arag cod miyay tahay geeridu la maqlo miyaa la dhadhamiyaa miyaa la uriyaa miyaa la taabtaa geerida maya idan maxsuus ma ahee waa macquul waa wax la caqliyeeyo labadii daraf mid waliba muxuu yahay xisi wala caqli caqli marka aljahlu kalmowti aqoondarradu kalmowti waxay la mid tahay geeridoo kale ayay la mid tahay waa tashbiihu caqliyin bicaqliyin darafaankii baa labadii mid waliba wuxuu yahay caqli caqli hoosta hoose tacliiqa waxay ku sheegayaan nooc marka waxa weeye kale oo ay yidhaahdeen waxaa la yidhahdaa wahmi kaa wahmiga la yidhahdo waxay yidhaahdeen waa maa laysa mudrakan huwa walaa maaddatu bilxisi laakiin low wujida fi lkhaariji lakaana mudrakan biha waa shay aan isaga lagu haleelin iyo maaddadiisii uu ka kooban yahay toonna xawaasta laguma haleelin iyo dareemayaasha shanta ee daahirka ah laakiin hadduu jiri lahaa xawaastaa lagu idraaki lahaa lagu haleeli lahaa kaa waxay u bixiyeen wahmi ayaqtulunii waalmashrafiyu mudaajici wa masnuunatun zirqun kaanyaabi akhwaali in shaaciraa gebiyey dabeedna wuxuu ihi ayaqtulnii miyuu i dilayaa waalmashrafiyu mudaajici iyadoo aan hubkayga sito oo dhinaca iigu sugan yahay miyuu i dilayaa wa masnuunatun zurqun kaanyaabi akhwaali iyo waran markaa waxaa weeye yacni madow iyo u dhexeeya oo ka anyaabi akhwaali la mida shayaadiinta micyahooda la mida micyo shaytaan miyaa la arka xawaasta laguma haleelayo laakiin haddii la haleeli lahaa khaarijka ah, lagu haleeli lahaa waxaa lagu haleeli lahaa baa la yidhi xawaasta kaa waxay yidhahdeen wahmi aayaddan ilaahay uu yidhi dalcuhaa kaannahu ru'uusu shayaadiin waxaa ku sugan geedkan naarta ku yaallay ilaahay sheegay waxaa lagu shabbahay inay la mid tahay madaxyo shayaadiin dalcuhaa kaannahu ru'uusu shayaadiin waxaana la yaqaanaa marka la doonaayo cid in wax wax loogu shabbaho waxaa la rabaa in garashada uu garanayo loo soo dhoweeyo soo maa waar wax kale kuma garatiye shaygaasi wuxuu u eeg yahay waxaaya waxaasoo lama yidhahdo afkeennaba soo kuma naqanataa maxaa looga jeedaa soo in la garansiiya looma rabo loo soo dhoweeyo ru'uusu shayaadiin haddaynay dadkuba garanayn si ay si ay u eg yihiin sidee wax loogu shabbahaya sheikh baa la weydiiyey beri hore markaa aayaddaas tafaasiirta qaarkood waa soo naqlinaya dabeedna wuxuu yidhi qur'aanku wuxuu ku yimi usluub carbeed iyo luqa carbeed buu ku yimi luqada carbeed baa la yaqaanay ashyaada qaarkoodoo khayaali ahaan dadku ay wax ka haystaan siday khayaali ahaan ugu haysteen bay carabta ku wada hadli jireen iyo wax ku shabbihi jireen ya khayaalkooday si u haysteen siday khayaalkooda u haysteen ayay dee ila luqadii carbeed baa qur'aanku ku yimiyey waxay iyagu yaqaaneen inay wax isugu metelaan wax isku shabbahaan dumarkii eh, sawaaxibu yuusuf maxay yidhaahdeen maa haada bashara in haada ilaa malakun kariim quruxdii yuusuf markay ka yaabeen waxay idhahen kani aadami maaha in haada ilaa malakun kariim malak sharaf le mooye wax kalaba ma aha oo malaa'igtii miyay yaqaaneen arkeen maya laakiin khayaalkooda maxaa ku sugan malagu inuu yahay aad iyo aad u qurux badan yahay markaasay in haada ilaa malakun kariim shayaaiintana maxaa loo haystaa dee inay aad u foolxun yihin soomaa xadiiskii muxuu sheegay midkiin muxuu usoo baxayaa saa'ira ara'si kaannahu shaytaan baa nebigu yihi sala allahu alay wasalam timihiisi isagay filqan yihiinoo cambusan yihiinoo aad shaytaan mooddo maxaa midkiin usoo soo baxaya maxaa la rabaa dee timaha in la hagaajiyo xadiisku muxuu tilmaamayaa saa'iru ra'si kaannahu shayaan waaba tashbiih shaytaanki baa lagu shabahaya soma ya aayaddan maxaa ku sugan talcuha kaannahu ru'uusu shayaaiin sheikhu wuxuu soo qaatay beytkan gabayga ah wuxuu ihi waa usluub lugatulcarab lagu yaqaanay ila qur'aanku luqadii carbeed buu ku yimiyey ninkan muxuu yidhi ayaqtulunii walmashrafiyu mudaajici ma wuxuu i dilayaa anoo hubkaygii sitaa oo waran saasana marka aad mooddo miciyo shaytaan ma aad mooddo miciyahooda aan haysto anoo saasa ima dili kara ku marka miciyo shaytaan buu ku shabahayaa miciyaha shaytaankana ma arag marka taasoo kale waxaa la odhanayaa wahmi baa la odhanaya wa imaa mukhtalifaan labada daraf marna waxay noqdaan qaar kala duwan oo midna xisi yahay xawaasta lagu haleelaayo midna caqli yahay naxu khuluquhu kalcitri ninkaa dabeecaddiisu waxay la mid tahay cadarkoo kaley la mid tahay dabeecaddii miya xawaasta lagu haleelayaa yaa la dhalamin karaa la taaban karaa la urin karaa la arki karaa dabeecadda lafteedii aasaarta ka dhalanaysa dabeecad wanaagga waa la arkaa laakiin waa raadadkii ka dhashay laakiin nafsa alkhuluq miyaa la arkaa ou yahay mudrak bilxawaas maya miyuu cod yahay khuluqda lafteedu hal huwa sawtun yusmac maya idan laa yudrak bilxawaas marka khuluqu waa caqli waa wax la caqliyeynayo kalcitri cadarka xawaasta ma lagu haleelaa ha waa la uriyaa soo ma mudrak eh, bisham ya wa mudrak bilbasar ayda araggana waxa weye waa lagu haleelaa marka waxa weeye labadii daraf midna wuxuu yahay caqli midna wuxuu yahay xisi hadda waxa weeye darafka hore oo mushabbaha ah oo caqli ah ayuu keenay ka labaadoo xisiyana waa keenay cagsiguna waa jiraa wa wajhu shabahi huwa alwasfu alkhaasu aladii qusida ishtiraaku tarafayni fiihi wajhu shabahu waa sifada khaaska ah aladii kaasoo qusida loo qasday oo la doonay ishtiraaku tarafayni fiih labada dacal inay wadaagaan labadii dacal waxbaa ka dhexeeya kaalhidaayati fi alcilmi waalnuur waa sida hanuuninta cilmiga iyo nuurka ku sugan labadaba ya siday u hanuuninaya ha kala duwanaato oo midna hidaaya xisiya hidaaya markaa ku saabsan waxyaalahan dhirta iyo wixii la mida ayay ka hanuunaysa midna waxa weeye hidaaya macnawiya marka waxa weeye hidaayadii labadii geesood baa ku sugantay wa adaatu tashbiihi halkaa haynagu joogaan wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa